hadiyaan midnimo ma yalka wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar subax wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha tobanaad sanadda labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka falaqaynta saaka waxaanu ku eegi doonaa waxaa kumanaan qoys uu saameyn ku yeeshay roob xalay ka da-ay magaalada beledweyne iyadoo sidoo kale luuq laga soo warinayo in xaalad markaa laga soo warinayo xaalad bini-aadamnimo tiigu ugu xumeyd sababo la xiriira fatahaado daadad ka dhashay waxaana kumanaan qoys u saameyn ku yeeshay roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay magaalooyinka beledweyne iyo luuq wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal oo fatahaadahaasi ku saabsan iyo qarax xoogan oo saaka waa berigii duleedka deegaanka ceelasha biyaha lagu weeraray xero ciidan oo ku taal macluumaadkaaso dhamaystiran ayaan idila wadaagi doonaa xubintii kalamaan iyo sidoo kale qeybka ah barnaamijkeenna waa mar kale iyo falaqaynta

dhaxanikaa dishaayo duxday kaa kitaabay dhaxanikaa dishaayo ma dirsado walaalkee ma dirsado walaalkee intay duni la joogtay boqolidakaabe madirsado walaalkee madirsado walaalkee dawarsiyo tugmashay ka dooratay madadba Madhugolis, Madhugolis, the prophet. waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa leenahay haddii aynu ku bilowno magaalada beledweyne xalay waxaa markaa ku rogmaday daadad xoogan kadib roobab saacadihii lasoo dhaafa halkaasi ka da-ay waxaa laga soo warinayaa in xaalad eh, ay wajahayaan xaafadihii ay daadadkani ku rogmadeen iyadoo kumanaan qoys ay hooyigooda ka barakaceen kadib roobka uu buux dhaafiya aawadood afhayeenka maamulka gobolka hiiraan liibaan cabdi cumar ayaan wax ka weydiiyey xaaladda magaalada beledweyne iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay daba dhacayeen amaba iska soo dhacayeen digniinaha loo dirayo dadka degan goobaha ay fatahaduhu ku dhifan karaan oo webiyadu ay maraan iyo togaga hareerahooda waa mahadsan tahay radio kulmiye xalayto magaalada beledweyne wuxuu ilaahay uu ina siiyey nimcada alle roob aada u xoogan ayaa da oo bilowday tartamihii adiga salaadii maqrib waxa uuna socday ilaa iyo ku dhawaad shan saac oo habeennimo roobka wuxuu ahaa roob aada u xoogan oo wuxuuna sababay in dadkii deganaa guryaha jilacsan iyo keliyaha agtooda meelaha waraha daawad badan ay kusoo rogmadaan kuwaas oo ka yimid buuraha kore iyo mataqaanay waadiyaal ku teedsan magaalada alxamdulilah ilaa hadda dadkii shacabka ahaa ee xaafadaha degan kooshin gaar ahaan ku tiinbayra adeerka qeybo kamida ah ayay saameyn xoogan roobabkii xalay ay ku yeesheen waana loo gurmaday oo dadka shacbiga way isku gurmadeen ilaa haddana wax khasaare nafeeda oo dhacay haba yaraatee malaha marka laga reebay in dad habeen saqdhaxa guryahoodii biyo ay ugu soo galeen aad garan karto walwalka iyo dhibaatada hantiyadeed ee gaari kara marka alxamdulilah waa nimcada alle subxaana watacaala waanu ku shukrunaynaa mar walba waay khasaare nafeed ma ka dhasheen daadadkan maya wax khasaare oo hadda aanu xaqiijinay ilaa xalay ma jiro laakiin saameyn culus ayuu dadka guryaha degan iyo koobahii mataqaanaay waadiyaasha ku dhodhawaa uu ku yeeshay roobka waayahay diyaargarow muu gasheen oo fatahadahan ma kasii diyaargarowdeen haddaa tihiin maamulka gobolka ah, sidaa la socotidba maalmo ka hor ayaan waxaan sameynay anagoo gudanayna waajibaadkeena dowladnimada inaan soo saarno digniino la xiriiro xaaladaha rasaadaasha hawada ee roobabka maadaama digniinaha caalamiga ah xaaladaha elniina iyo roobabka deerta ay soo darayeen shalay maahane darada ayaan anagana waxaan soo saarnay warmurtiyada aan shacabkeena ugu sameynayno wacyigelin wacyigelinta aan sameynay iyo roobkii xalay da-ayna waxaad moodaa inay syeesheen marka diyaargaroow aada u xoogan ka dowlad ahaan waan sameynay marka awoodda ilaahay looma diyaargaroobi karo in laga hortagay waxaan sameynaynaa inaan dadkeena ilaa xad aan u helno waxay magangelyo ama badbaado ku heli karaan ilaahay subxaana watacalana waxaan ka rajaynaa nimcadiisa keyrkeeda inuu waafajiyo waayahay roobabkii xalay ka da magaalada beledweyne miyaa daadad eh, ku noqday oo ku rogmaday gudaha xaafadaha magaalada beledweyne ha ha waxaa jira waadiyaal waadiyaal la yirahdo laascaano iyo kuwo kale oo ceel jaal kormaro iyo mid gaal ka yimaado oo magaalada ku teedsan marka waadiyaashii ayaa biyo xuluuliha ay keeneen mm. waxay sababtay in ay xaafadaha qaar ay kusoo rogmadaan marka maadaama webigii uu ka fogaay marka xaafadahaas ayay saameynta xoogan ay kusoo yeesheen haddana biyihii toos ayay webiga ugu qulqulahayaan oo waxaa jiro meel la yirahdo keligii dhagax jawiis oo ku yaala xaafada xawtaako oo boondada noolxawaad hoostiisa in biyihii marinal ee hore loogu sameeyay si keliyada biyaha ka yimaado ay u maraan halkii ayaanan dib u furnay biyihiin hadeertaan webiga ay qulahaya hadda xaafadaha waa sidee ay fatahadahan ka dhaceen oo daadadka ku rogmadeen hadda xaalada waa degan tahay qorshaha maamulkana wuxuu yahay in dadkii saameynta xoogan ay ku yeesheen dibadejin loo sameeyo si eh, loo xaqiijiyo dadqabka shacabka sidoo kalena aanu sameyno wacyigelimo dheeri ah iyo dignimo dheeri ah maadaama roobabkan aysan ahayn kuwo roobab loo arkay ay aada u xoogan yihiin haddana xaaladaha dheeriga ah ee saadaasha caalamiga ah ee dowlada soomaaliyeed iyo hay-adda musiibooyinka qaranka ay ka digayaan iyo dowlad goboleedka shabeellana ay yihiin wax u dalka ku cusub in taxadar dheeri aan lasii yeeshana waa muhiimad gaara noo leedahay kaasi wuxuu ahaa afayeenka maamulka gobolka hiiraan oo iga warbixinayay xaaladihii ugu dambeeyey fatahaado iyo daadad ku rogmaday xalay magaalada beledweyne xaafado ka mid ah oo boqolaal qoys oo shacaba ay ka barakaceen dhanka kalena degmada luuq ee gobolka gedo waxaa sidan oo kale ka dhacay daadad ku rogmaday xaafadaha magaalada ilaah iyo kumanaan ayaa waxa ay ku go yihiin weli daadadkii halkaasi ku rogmaday xaalka gudaha magaalada luuq ayaana ay ka dayrinayaan maamulka degmada iyadoo ay codsi u direen hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada luuq cabdicasiis sugow salaad ayaan wax ka weydiiyey xaalada fatahaadaha halkaasi ku dhiftay radio kulmi waan salaamayaa dhammaantiin magacaygu waa cabdicasiis sugow salaad jilco waxaan ahay gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada luuq walaal masiibo aada iyo aada u weyn ayaa deegaanka luuq ku habsatay qeybo kamid ah walow oo robabkii deerta ay bilowdeen oo barnaamijkii ilino oo in badan laga tegay iyo fataxaadihii baa muddo wuxuu bilowday toddoba soco habeenimo ayuu roobka degmada luuq ka cortay ilaa wuxuu da-aya salaad subaxii ilaa salaad subaxii kabacdi tuulooyin ee deegaanka xaar koobaad iyo dhammaan kaamamka ku wadaarsan oo kamid tahay kaam madiine iyo kaam dulaacley iyo kaam kaahweyna iyo kaamuunka kale oo ku salaysan iyo madiinadaas iyo xarakoobaad iyo tulooyinka taleex ilaa garsow baa oo waxaa la arka ku socda saf ballaaran taasna ay u horseedi weysay ummado fara badan iyo dad fara badan inay hantidooda iyo maalkooda iyo waxay haysteen oo agab ah inay qaadeen iyo docashada iyo guryihii ay ku noolaayeen dad ilaa maanta lagu qiyaaso shan kun ayaa waxaa u malayso maanta inay yihiin ceer alxamdu al-shukri laakiin roobka iyo duufaanada iyo dabeelaha socda iyo daadka waaye oo ku imaaday ku kujiga gubiga degmada luuq taasna waxaa dareemi kartaa daruufta iyo xaaladaha ku xindaaban iyo meelaha loo mari layahay waxaa marka anagoo ah maamulka degmada gudoomiyahan daahir maxamed nuur dhaorkacayo ayaan wafdi ku tagnay annagoo u biyodhigi wayn marxalada ah ay ku sugan yihiin bulshadan la qaybsanayna dareenka iyo xaalada ay ku jira annagoo la dareen ah Eh, mar walbana u horseedeyna ee eh, duruufta ay dadkeena ku xindhaabiyeen inagoo eh, ka tarjumayna ayaan dad kamida aan kasoo badbaadanay meesha dadna ilaa haddaan u gudbi biyaha xawligay ku socdaan oo dad fara badan ay naga qaadi gaareen anaga naftigeena ay xabadka noo joogeen taas waxaa haliil noogu ah marka inay masiibada ay tahay masiibo qaran oo u baahan gurmad fara badan urbaan dee degmo waad garan kartaa walaala tabarteeda iyo waxay la taalaa dhici karta iyo waxay qaban karta wacyigelinta iyo dadka muxsadiintu ilaahay subxaana watacaala uu wax siiyay oo deegaanka degan inay isu gurmadaan annaga dawladana aan hagnay waxyaabaha meesha ku dhacay ee khasaare hadday tahay xoola haday tahay motoorada iyo dadka wixii caawa ay qarsanayeen hadday tahay antaanyaadka iyo nolosha asaasiga ah ee markaas dadkaas awoodeen haday tahay guryihii ay ku noolaayeen oo iidan ay ka dhacday wallaahi khasaare aada iyo aada u ballaaran waayo marka anagana de waxaan ka codsanaynaa dowlada federaalka oo u sareysa dalka soomaaliya madaxweyne luuya xasan sheekh maxamuud iyo hay-ada masiibooyinka maaraynta ee waxa ay haysa maanta waa maalinkii bulshada iyo dadka soomaaliyeed isu gurman lahaayo oon garanayna dad soomaaliyeed oo daruufaha iyo xaaladaha in badan abaar la daala dhacayay ilaahay raxmadiisana alxamdi al shukr laakiin nusqaanta iyo waxyaabaha ay geysatay iyo fatahaadaha oo aada u ballaaran ee hay-ada wasaarada masiibooyinka maareynta ee wasaarada maamul goboleedka jubbaland madaxweyne maxamed axmed islaam axmed madow oo sareeya iyo hay-adaha fulinta oo jubbaland waxaan ka codsanayna waxyaabaha ay awoodaan oo antaniyaadka inay soo gaarsiiyaan bulshadan iyo tacaaladan taalla hay-adaha internationalka iyo localiska oo ka shaqeeya maxaliga mm-hmm. waxaan leeyahay hay-adahaas xilliga ay bulshada badqabkeeda iyo xaaladooda wax u mudayin waa maanta Eh, wax wakti weyn oon maanta haysano aada iyo aada weyn ma jirto donty my westtime eh, waktigana wuxuu u horseedayaa waxyaabaha ay dadka u baahan yihiin iyo xaalada iyo hor horjoogaan waa anaga eh, waxaan ka codsanayaa marka hayadaha samafalka wax kasta oo awoodaan hmm. in ay si degdeg dad aan maanta aan dacoshada iyo roobka meel ay ka galaan aan haysanin qoraxda hadday ay soo baxdo meel lahayn noloshoodii waxay ku tirsanaayeen oo ka la-may taas waxay ku siinaysaa marka inay meesha wax ka dhaceen waxa dhacayna ay wax qaran ee u baahan gurmad qaran iyo gurmad kasta oo caalami ah ee in laisu daaya ilaahay subxaana watacaala adaa dadkan iyo roobabkan dadka soomaaliyeed ilaahay inuu geeska bare waxaan aragnay dadkeenan ilaahay wax qeyr qaba badelkooda u siiyo annagana kolley gurmadkii iyo waxyaabihii waan wadnaa ah. laakiin waxaan la-anahay kolley gacantii dowlada dhexe iyo statka jubbaland iyo hay-adaha samafalka caawinaya ayagana insha allah waxaan rajaynaya inay kasoo jawaabi doonaan baaqeena caalamiga oon dirayna oon la qaybsanayna dareenka iyo shacuurta dadkeena baruufaysan oo maanta ku salaysan ay biyihii ka saameeyeen waxay dad dunyo dadna umaa ku dhiman dunyada iyo waxyaabaha ay ku dhaqnaayeen kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada luuq cabdicasiis sugow salaada oo iga warbixinaya xaaladihii ugu dambeeyey daadad ku rogmaday magaalada looq halkaasoo kumanaan qof saameyn ku yeeshay dhanka kalena haddii aynu eegno wararka ka imaanaya ceelasha biyaha waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamin ah uu ka dhacay guri ku yaala halkaasi oo ay deganaayeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaa lasoo warinayaa ilaa iyo tobaneeyo ruux in uu khasaare kasoo gaaray sidoo kale hareeraha halkan ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda ayaa burbur aada u xoogan uu ka muuqdaa kadib sawiro laga soo qaaday guryihii kaag ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkan ismidaaminta ah macadda waxaana sidoo kale warar soo baxaya ay sheegayaan in tiro dhaawacyo ah ay jiraan wararka kusoo kordho qaraxan waxaad ku dhegeysan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga wadaag saaxiibayaal laqaynta wararka ayaad la socotaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaa isla sii gaaraynaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa allay leedahay warkalamaane mahankiyo wakhtigu aadmigii hawl ku dhiiradee hadafkiyo walow ay rajadu noo hirgeli doonto kalamaan hunguri kuma rabniyo haybad iyo faane harka galay markii loo safteen hadalka tuuriyayno hindisaha bilowgeeda iyo hilinka mawduuca innagoon hareer marin waddada heli ogaanteenna habka lacanka heesaha markaan dhabu hadaafayno dadka qaar hawada kala socdiyo hirarka moobeelka haf iskaga dhex bayshow la tahay haaba iyo qaade mase oga haraadkiyo dhibkaan hawsha loo maro e ha yeeshee hanbaa jira weyn hiigsicaannimo eh hanfadyeelkadiis iyo ninkan hoos warkow dhugane halyeyada micnuhu dhaadhaco hadafka taageersan hambalyada indheer garadka iyo shacabka noo heellan hadiyo jeerna hiilkiyo ducada nala hareer taagan ayaan ugu haliilinoon dartood la harjadaynaahe habeen qura ma dayneen tixaan loo hamoon qabin xeybxeyb la sheegtiyo habarhabar ma joogte haween iyo rag maantaba yaynaanu kala harin warwaa iga dalab waa horseed aad iyo abwaan soo halgamay waaye cadow noo heshiiyo markuu horor u gooddaayo laabta kama hingoodeen sidii aar hamaansadeye bashiir dheere heesaha qarniga kuma halgaadeene waaqlana hargaysiyo berbere kama huleeleene axmed dheere hooyaala gabay hagac ma siiyeene maday waahaliyey nala jiriyo howlkar daacadaeh cabdullana hiddaha kama tegayo heerka maansadee howdiisa hee iyo markaan hugunka raacsiinno ayuunbay hullaabtiyo rucbigu naga hadaafaane inkastoo la wada hubo inuu hiba ilaah siiyey hab isaga u gaariyo halkuu shirib la joogaahe haddii eray hannaankiio sharciga lala hareer qaado ama hadafka guud iyo wadada naga habawsiiya daxtuur halisa hawshana qulboo harasa keenaya warhankooda qaar hoos u dhiga shacabka noo heellan ujeeddada humaagiyo intuu hagaya mowduuca isagaa hoggaanka u hayo hoos ka maamula eh hadal meesha aan qaban ninkii kula hankaag maaga horta guurahe iyo canaan hubanti weeyaane adduunkuna halkii lagu ogaa waa ka haajireeye hardan iyo waxaa dhacay ifkaan lama heshiiyaane hal daqiiqo layskuma oggola hansi iyo jiife in markaan af layskaga hanjabo hadal ku soo dhaafiye halis noqotay haajadu naftaa la isku haystaahe eh. mar hadduu halyaynimaan aqiin horay u soo sheegtay eh. maxaan uga hanweynahay adduun heerki waa baaye allaleh maxaan uga hanweynahay adduun heerki waa baaye wuxuu yidhi hareeraha adduunka dabba ka holcaaya war dabka maanta ka holcaaya adduunka waxaa ugu xanuun badan ehelka halka qoysa oo isu muuqda oo dabkay kala qaadan jireen aqalladoodii ku gubaya bowma israa'iil iyo falastiin baa hadda ehel ka dhigaysaaniin war kuwaas laftirkooda dabka ka baxaya waa caloolxumo kale laakiin anugu hadda waxaan kaala hadlay dabkan ka horaya shabeellada dhexe ee dadka qaraabadaah isku laynayaan ee cadowgu isku diraya si uu ku cimri dheeraysto dulmiga uu dadka ku hayo war ehelka aqallada iska gubaya ilaan shabaabaa ka dambeeya wa wax la gubaya haddaad aragto shaqadaa dad baa iska leh war waxaan maqli jira wixii xunba naf iyo shaydaan baa loo tiiriyaahe waayahan dambe wax allaaliy wixii xunoo dhaca shabaab iyo shaydaan baa korka laga saaraa war waxba ma ogid inay dabka ka dhex socda siyaasad baa ka dambaysa oo log inoo la eymiyo afkayoona idinkaan deerna ilaaheena fari irsaagad lugubow yoona irid lahaskoodawna ilaaheenoo reebay islaamow halis eymiyoy urbow xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda shabeellada dhexe bay tagaan inuu kala amiyaan dadka ehelka isdilaya waar maana nimanka kooran siyaasad baa ku jirta iyo bansiinka hoosan ku dhiibohayaana qabiilka isdilaya danta siyaasadooda ku dhex jirtaa maxay tahay war danta ugu weynu siyaasiyiintu ka raadinayaan qaraabadu markay shabaab la diriri lahayd oo deegaanadooda ay xoraysan lahaayeen inay iyagu isdilaan waaye kadibna ay warbaahinta la soo istaagaan xasan sheekh dagaalkii waa ku fashilmay war shabaab dagaalkiisa in xasan ku fashilmo danta ku jirtaahi waa maxay suucadow dalka qabsanaya maahan oo hadda dadka sidaa u fakeraya yay xakumayaanoo berri inay matalaan rabaan wartalow markii foolxuma dhacday eedda qofba dhinac buu la aadaaye shabaab iyo siyaasad markii laga soo tago waxa meesha joogo isdilayaah waa dad aan kala guuraynin oon kala tegaynin oo dhalasho iyo dhiig iyo degaan ka dhexeeyo berrina waa la sheekaysan doonaayoo colaaddu weligeed ma jirayso kaad maanta qabiil ahaan iyo jufahaan u dilaysaana waa gacantaadii ood jarayso waa kii barri kuu hiilli lahaa oo ku anfici lahaa marka warya dhammaantiis tolka waxaan kula talinayaa walaalkaa diloo doox qofna darajo kuma helo dagaal sokeeyana laguma ciilbahe ciil buu kordhiyaa warba waxbadeele waxaan ka maqli jiray jeebada shabaab waa jidhaa madax ku joogta war abwaaninna geellabaadda kahor wuxuu yidhi garabsado kolay kalama guurtaan walikaleeray mushuraasana nisalaytana hata heshiiye war gogoshii burka darimee saddexda biloo taalay horta xaggay ku dambaysay maqawda maqashii waxba u qaban bay ahayd war shariifyuu uga tegey war warqadda siyaasiyiinta ka soo baxday xasan iyo xukuumaddiisa looga soo horjeeday sheekh shariif baa ugu horreeyey war anina weliba arafaday dooyi adableh deer i maduulleh doon i lugun daddhaladiya ayna nisdabargoyne ilaahay daawusheena war calaa kulli xaal cosoble iyo sheekh shariif iyo cali guudlaawe iyo madaxda qaar kaloo deegaanka ka soo jeeda dad kale berri codka ka rabaya inay xukumaan waxa aad doonaysaan iyo waxa meesha ka socdahay isma laha waana kala duwan yihiin baan leeyahay war maxaad ula yaabaysaa ragga aad tirinaysaan dhiigga dadkay wax ku noqdeene war madaxda deegaanka ka soo jeeda kaba ku tukada ma ku jira aryaa naga joog waaqlow dad badanoo kabaa ku tukadee war dadkun walaalehe isdhammaayo hayaan lanki darkurooga arawaay ino daartiyoha ku guurano dalaalbinaang edejiyo qaramada midoowe guroka dawarsidoo fade war calaa kulli xaal hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday waxgarad kala tahay dadka deegaanka ka soo jeeda waxaan kula talin lahaa dadku haday dhammaadaan dhirta ma xukumaysaan aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi nin eedgeela iska ogow iluma dhowrto ilkaale nin eedgeela iska ogaw iluma dhowrto ilkaale war kalamaanay war ma haysiine s s c khaatumo waxaa loo aqoonsaday maamulku meelgaara ah oo federaalka ka tirsan hayay warwalla weyna miyaa isku dhex yaacdeen warbow haddii s c bay ka tirsanayde madaxweyne saciideni meelgala tashaday war wasiirka arrimaha gudaha fiqi oo hogaamiyaha s s firdhiya dhinac taagan yahay ayaa dhawaaqay sc inay maamulku meelgaara tahay federaalkana ka dirsan tahay waar balbalyeecab ma baa sc loo leexiyey obow adbisma loo dirihayaa si ay u xoojiyaan difaaca oo bashiiruma puntland baa weerar qaadi rabta war laasacaano bannaanbaxa ka socda maamulka lagu dhawaaqay lagu taageerayo waar wallaweyne arrinkaasi qarannimada somalilan baa lagu burburinayaae raallina ka noqon mayne muuse bixina waan aqaanaa igawalle tanoo kale ma yeelee dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu isagu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqal arrintan madaxweyne deli baa lagu xumaynayaa buntland eh? lama aqbali doontee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war maamulka ss intay hees ka samaysanayaan waxay si kumeel gaara ah u sii qaadayaan maantoo kalena madaxaana furan war maxaad u xaqiraysaa ss hayse waa leeyihiin maqal ss gaabin mayso gadaal u laaban mayso iyo qaar kaloo badan firdhiya minay maamul cusub feermeeyeen waa fiiday faadaaraalkiye yafarxaya seefool maadow waa fiiday faadaaraalkiye yafarxaya seefool maadow war kalamaanay geega juugjuugdii langanbaahan malegdoo ani iimbinawya geegama oo dhagan sida qortaana madayow doog haddou baxay iyo haddowsan bixinba hadda adaankaa war sugow haynaa maday horta muxuu nugu eedaynaya maanagaa u diidnay war maishii baydhaba waar ka soo baxay war ma madaxweyne lafta gareena al-shabaab fiiriyey war galagalag dima doona ma gorane war faylan isiin haye oo dhegaysa haddii kalan hayna geedaga binahay warya yaa yaa kugu dhegan warka sooma daysido war maroodu ban habahi balanbaal magarya madawiine hasinja geegu hudura dig keeri aryamadeeyo xudur miyaan go'doonsanayn booma irku maraymsa dhulka war madaxweyne ma go'doomo ma waalantii war xudur madaxweyne tagay cabdiqaasi kadib ma arkine eh. say wax u jiraan maroodi binaan habahi basiin aray dawoodu usna igalemeerayso haytan maeta madawiinaga wujigii lamaad oo dagaalka al-shabaaba ah bilaawe waana gabalka hudurilee hata dig keeray arrintaasana ku bilaawo hay go'doonsanti iyoonay hudur iyoonay koonfur galbeed ashal gohogna midhii doonto haajii qamsiinta lakaseeda iyoonay gaaradameerka war ayaalehe bur ibiyalen shalbahay ili bugdayka bika asoo ka dhiiday war ra'iisul wasaarihii hore xasan cali khayre xudun markuu tegey hadalka hor wuxuu yidhi reebakooley hadhow waaga marti sii watay hadhow waaya siinta faraxsitiina dabadeednimadayo heesay wuxuu yidhi owdaneeyow dawlid baan ahaane owdaneeyow dawlid baan ahaane war aanal waaqlo walmooshidilaas'aanod unuunhasiin kutabna isina kutabteena galan masiinka jirto geeg waliba hudurlifagaahitan alsheegas meetoo kale baalyaalo liley lankii huraahuro hubugda asalo ee lankii huraahuro hubugda asaloy buug buug buug buug aryaamadeeyo beriga iska ilawdaya dareenaa galay dadkii berkaasaan dudeen anina ku doorsame waloo dorong aa la sheegay wareerogdooyo waniini burbow ninkii madaxa waa doobiyahay ma wuxuu beenin rabaa al-shabaab unug dhammayti eberki weelo war dareen dhammaaday ha adablaaga hoos jeey howalaajimaytay wal hunmal sheegne hadhowaw xasanow jibaab ma hayne yamaro hayta war wejigii koowaad ee dagaalku hirshabeelle iyo galmudug weli kama soo dhammaane wejiga labaad ee koonfur galbeed laga bilaabay muxuu yahay waryaa waa duusantahe madaxweynuhu hirshabeelle iyo galmudug soomaalidu keliya madaxweyne uma ahee eh. soomaaliyoo dhana uu yahay kuwaasuna wakhtigoodii waa ka faa'iidaysan waayeen warbawa jubbalandna goorma u wareegahayaa waa hurgalbeed markay ama ka faa'idaysta fursadda eh. ama sida galmudug iyo hirshabeelle ay ishaafalatayso eh. ayuu jubbaland u wareegayaa booniga bakoola dhahayaala waanu ku faa'iidaysadaana dhalyaana goolka wardee gooja caddana goormuu tegaya warmaday aan gool iska dhali ama ka faa'iidayso buda warya buda warya kanagsoy afkataasiyeedee aryaa madayo budkaaga ma aqaane madaxweynuhu markuu naga soo tegayay oon soo sagootinnay waxaan u malahaynay inuu noo soo laabo doono laakiin hadduusan noo soo noqin muxuu noogu sheegi waay markay heerihii fandhaal kala dheceen batiisan hari jarteen warya waar intay garanayeen way dhaaftay galmudug macalaacal bay qaadeen bow hadday wax qabsanayaan in imisaa laag joogay waradhaha galmudug meeqay lahayd dekadda hobyaan dhisaynaa oo hadda horayntiima dekadda hobyo kalay noqotay aryadhaha anigu beriga waxaan la warrami la ahay tacsiye badanaa ii taale kow saaxiibkay laxamiistihii weynaay xasan sabriye afre xasan gareed allaha u naxariisto lama eedaday taxobay cumar maxamuudna allaha u naxariisto saddex lamada dhinace qaraabada gabadhaydaana inti ka dhimatee isaga dhimatay allah u naxariisto dhaawacana allaha caafiyo inta soo hertana walaaltinimada allaha garansiiyo war allaha u naxariistee xasangareed laxamada cajiibka ahaa ee lagu xasuusan doona waxaa ka mid a ah. hoyoyla'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno war allah u naxariista xasangareed laxamadiisa lama koobi karee hadda qayla la'aan sida ma isku qablaan aryaadhaha marxuum lama xantee dembigiisa allaha dhaafe dumarkow ka tegayo daa'imada caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi fariimahaasi iyo xubintaasi kalama waxay u dambeeyeen barnaamijkeena falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roob lakiisa ayaa farsamaynaya intaa barnaamijka mid laceena ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo